alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira kitaab siyaam can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam laa taqadamu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ila rajulun kana yasuumu sawman falyasumhu rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam laa taqadamuu ay laa tataqadamuu ha ka hormarina ramadaana ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed aw yowmayni ama laba maalmood soonkeed ha kala hormarina maalin ama laba maalmood soonkooda ha kala hormarina ramadaan ilaa rajulun kaana yasuumu sawman mooyaane nin ahaaday mid soomaya soon oo soon sunnii caado u ahaa falyasumhu ha soomo yacni marka soonkii caadada u ahaa ha soomo kitaabkani waxau ku saabsan yahay siyaamka soonkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee shantaabuu ka mid yahay soonkuna waa waajib soonka ramadaan ayaa waajiba ah bisha ramadaan wakhti aan ahayn oo inuu soomaa ruuxa asaalatan u saaran yaho waajib ugu yahay ma jiro asbaabo kale soonku waa ku waajibi karaa ama nadar ama kafaaro ayuu ku waajibi karaa laakiin asaalatan soonka ruuxa ku waajibka ahi waa ramadaan qura wixii ka soo hadhay ramadaan asaalatan waxay noqonayaan sunne hadday wax ka midii waajibaan waxay ku waajibeen sabab inuu ku nadray oo isagu isku waajibiyey ama inuu kafaara gud soonkaas yahay ayuu ku waajibi karaa ramadaan haddaba soonka la soomaayo maalin ama laba maalmood waa inaan markaa soonkeeda lagala hormarin oo maalinta ramadaan ka horraysa waa inaan la yska soomin ama laba maalmood oo ka horreeya waa inaan la yska soomin mooyaane nimay caado u ahayd inuu maalmaha qaarkood soomo sida markaa isniinta ama khamiista ayay caado u ahayd inuu soomo markaasay ku beegantay maalintii ramadaan ka horraysay maalintiisii caadada u ahayd waa soomaya oo sunnanimadiibu u soomayaa laakiin haddii kale ramadaan baa soo dhowaatay oo waan iska sii soomayaa ama niyo ramadaan baan ku sii soomayaa ta noocaasi waa laynaga reebay waa nahyi waa laynaga reebay wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa taxriim buu keensanaya laakiin ninkii soon caadadiisa ay ahayd maalin mucayana inuu soomo oo maalinta ay ku beeganto maalinta ka horraysa ramadaan waa soomayaa bimacnaa inuu soomaa u bannaan can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdulahi bni cumar waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaalu odhanayo idaa ra'aytumuuhu haddaa aragtaan bisha ramadaan fasuumuu sooma yacnii damiirka haadu wuxuu noqonayaa bisha ramadaan buu noqonaya wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu haddaa aragtaan bisha shawaal haddaa aragtaanna faaftiruu afura damiirka haadu wuxuu noqonayaa hilaala shawaal ayuu noqonaya bisha shawaal buu noqonaya fain humma calaykum hadduu idinka qarsoomo ama laydinka qariyo bishii faqduruu lahu yacnii u qadara inay bishu dhammaystirantay oo soddon ay tahay ku qadaro oo sidaa ka soo qaado ku xisaabiya sidaa ku qadara oo ka soo qaado xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey culamadu waxay isku khilaafeen faqduruu lahu maxaa looga jeedaa bacdii culammada ka mid ah waxay yidhahdeen faqduruu lahu waxaa loo jeedaa yacnii ku qadara bishii inay ku dhammaatay sagaal iyo labaatan oo iska sooma ramadaantii bacdi ayaa sidaa ku fasiray laakiin sida saxiixa ah jamaahiirta culammaduna ay ku tageen salafan wa khalafan waa in looga jeedo faqduruu lahu u qadara u qiyaasa inay bishii soddonka buuxsamayso oo soddonku dhammaystirmayo sidaa ku xisaabiya wejiga raajixi waa saas waxaana caddaynaya riwaayaadka qaarkood fa akmiluu ciddata shacbaana alaaiina yowma riwaayo saxiixa ku soo aroorta waxay sheegaysa waxaad dhammaystirtaan bisha shacbaan soddon dhammaystiroo kaamil yeela marka riwaayada kale ee ixtimaalku ku sugan yahay ee tafsiirkeedii laysku qabtay ma sidan baa mise waa sidan waxa kala caddaysay riwaayadaa sariixa ay caddaynaysa ee macnaha ku cad ayay caddaynaysaa faakmilu ciddata shacbaana alaaiina yowma saas aawadeed faqdiruu lahu loogama jeedo inay bishii bilatay ku qadara oo sidaa ka soo qaada ee waxaa loo jeedaa waxaa ku qadartaan oo ku qiyaastaan oo ku xisaabisaan bishii inay soddonka dhammaystiratay oo soddonkeedu u dhammaanayo sidaa xisaabiyo ku qadara ayaa looga jeedaa marka kale ramadaan ay baxaysana waa saas si la-eg waa la eegayaa bishii sagaal bay labada mid walba u kartaa Eh, haddii waxa weeye la arko sagaaliyo labaatanna bishu tahay waa la afuraya wax qallo oo saaranna ma jirto haddii la arki waayona soddonkaa la dhammaynayaa oo bishii waxay ku sugnaanaysaa ama aragti la arkay ama soddonkoo dhammaystirmay bil kastoo bilaha dayaxa ka midii oo dayaxa laga tirsadaa ama soddonkaa la dhammeeyaa ama ka hor baa la arkaa haddii ka hor la arkana way dhan tahay haddii sagaaliyo labaatan markaa ay ahayd oo sagaaliyo labaatan maalmood la soomay bishiina la arkay way dhantay laakiin ruuxii haddii maalin markii hore ka tagtay masalanoo kale meesha uu joogo bishii waa laga arkay isagu ma ogayn in bishii la arkay habeenkii goor hor u seexday iyadoo warkii aanu soo gaadhin in bishii la arkay ayuu sidii ku waabariistay subaxii unbaa waxaa loo sheegay in la sooman yahay oo bishii xalay ay bilatay oo la arkay warkeeda dib laga helay yaa maalintaasi waa ka dhinnay markii isaga ayuu ahayd sagaaliyo labaatan dadkii kalena ayuu ahayd soddon ayaa la afuray oo la ciiday xaaladda caynkaasa dadka qaarkood waxay yidhahdaan bishu sagaaliyo labaatan iyo soddon mid walba waa noqotaayoo maalintaa ma qalleeyaan waana khalad khalad weeye arrinkaas mar haddii bisha maalin ka hor la arkay maalinta uu ruuxu soomay walow sagaaliyo labaatanba isaga ha u ahaatee waa inuu maalintaa qalleeyaa waayo aragga la arkay wuxuu caddaynayaa bishan inay sagaal sagaaliyo labaatan ahay inay soddon ay ahayd ya marka maalintii ka tagtay waynu qalleeyaa ka warran bishii hore soddonka la dhammaystiro waa la arki waayey bishii dambaa ramadaan noqotay waa la soomay markii la soomo siddeed iyo labaatan la marayaa bisha la eego bishii baa la arkay dadkiina siddeed iyo labaatan maalmood bay sooman yihiin bishiina waa la arkoo dad lagu kalsoon yahay baa arkay maxaa la yeelayaa ramadaan iska daaye bil siddeed iyo labaatan noqonayso dayaxa laga tiriyaana inay jirin waa la ogyahay ama rabadaan ha noqoto ama bil kaleba ha noqoto si aynu sagaaliyo labaatankii u gaadhno waa la soomayaa miyaa la odhanayaa maya marba haddii bishii la arkay cid lagu kalsoon yahayna ay aragtay siddeed iyo labaatanba ha la soomee waajib waxaa in la afuro la ciidaa waajib ah waayo maalin ciida inaad soontaa kuma bannaana ha yeeshe araggu wuxuu caddeeyey maalin inay kaa maqan tahay maalintaas waxay ka maqantay awalka maalintaad adigu arki weydey iyo ciddaad warkeeda heshaybaa ay arki weydey ee soddonka la buuxiyey baa lagu qadarayaa maalintaasi inay ahayd ramadaan ee warkeeda adiga kaa qarsoomay siddeed iyo labaatan haddii bisha lagu arko waa la afurayaa waa la ciidayaa maalintana waa la qallaynayaa waa masale qariib idinku amin ya masaladaasna saas weeye waxaana la yidhahdaa wakhtigai cali baabay dhacday sida imaamu nawowi uu ku sheegaayo majmuuca sharxulmuhadabka oo siddeed iyo labaatan maalmood markay soomeen bay bishii arkeen cali wuxuu yidhi afura maalintana qalleeya can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau idhi tasaxaruu suxuurta fa fi suxuuri baraka suxuurta waxaa ku sugan barako xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey assuxuur iyo assaxuur asaxuur waxaa la yidhaahdaa waxa la cunee lagu suxuurto asaxuur baa la yidhahdaa cuntada la cunayo lagu suxuuranayo waa siinku markuu kor dhigan yahay asaxuur suxuurashada la suxuuranayo wax la cunayana suxuur baa la yidhahdaa midna waa masdarkii midna waa ismun limaa yutasaxaru bihi magacu wuxuu u yahay waxa lagu suxuurto culammada qaar waxay dhahaan dabdiga xadiiska waxa fiican waa la ysku khilaafaye fa inna fi suxuuri baraka tasaxurka la suxuuranayo waxaa ku sugan barako fi saxuuri qolada u dabdisay waxay yidhaahdeen raashinka lagu suxuuranayo ayaa waxay ku sugan barako waxaa lagu suxuuranayaa barakadu ku suganta laakiin labada waxa fiican wejiga fi suxuuri siinka in la godo barakada waxay yidhahdeen culammadu diini iyo dunyawi bay mid walba leedahay barakada diiniga ku sugan waxaa ka mida cibaadaadkii inay u sahlanaadaan u fududaadaan qofkii markuu wax cuno xoog buu yeelanayaa cibaadadii waa awoodi karayaa ya hadday tahay marka waxa weeye e, salaad hadday tahay iyo hadday markaa tahay qur'aan akhris hadday tahay iyo hadday dikri tahay iyo hadday khayrkee tahay daacaadkii baa u sahlanaanaya marka waxaa ku sugan amarkii nebiga inuu qaatay inuu nebigii ku dayday inuu yahuud iyo khilaafay inuu ajar iyo sawaab ka helaayo inuu soonkii si sahlanoo debacsan u awoodi karo cibaadaad kale inuu samayn karo barakada ku sugan waxaa ka mida ajarka yacnii waxaa kaloo ku sugan baraka dunyawina waa ku suganta oo wuxuu cunayo iyo wuxuu cabbayo jidhkiisi waa ku xoogoobaya quwuu yeelanaya xanuunnadii xataa waa iska daafici karaya laakiin hadduu daciifo dee xanuunnadii waa u nuglaanaya marka waxa weeye khayr badan baa ku jira can anas ibni maalikin can zayd bni saabitin radia allaahu canhuma qaala tasaxarna maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam uma qaama ila asalaa zayd ibnu saabit wuxuu yidhi waxaanu suxuurannay maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa uma qaama ila asala intaa dabadeed rasuulku salaadduu u kacay qaala anasun anas wuxuu uhi qultu lizaydin zayd waxaan ku idhi kam bayna aladaani waalsuxuur intay u dhexaysay wakhtiga suxuurashada iyo addimaadda qaala qadru hamsiina aaya konton aayadood in la akhriyo ayaa u dhexaysay yacani waxaa laga tilmaamayaa sida wakhtiga suxuurta ugu dhoweyd wakhtiga waagu dilaacayo siday ugu dhowayd baa laga qaadanaya marka ta'khiiru suxuur waa sunne markii la weydiiyey oo anas ibnu maalik u weydiiyey zayd ibnu haabit kam bayna aladaani waalsuxuur adaanka subaxa loo addimaayo waxaa loo jeedaa adaanka dambe ee waagu markuu dillaaco la addimayo adaanka iyo suxuurashada intee u dhexaysay wuxuu idhi qadru khamsiina aaya konton aayadood qadarka la akhriyaa u dhexaysay aayadihii waxay u qaybsamaan aayado dhaadheer aayado aan dhaadheerayn oo gaagaaban iyo aayado dhexdhexaad ah waxaa lagu xambaarayaabay yidhaahdeen culammadu in looga jeedo aayaat mutawasita konton aayadood oo dhexdhexaad ah oo kuwa dhaadheerna aan ahayn kuwa aadka u gaagaabanna aan ahayn qadar laga akhriyo qiraa'ada lafteedu waxay leedahay qiraa'o sariic oo degdeg ah iyo mid tartiil ah qiraa'ada markaa qaar waxay u qaybiyaan ilaa afar qaybood bay u qaybiyaan marka culamada qaar waxay ku xambaareen habka loo akhrinayana inay ahayd mutawasita oo aadna aynay u dheeraynaynin aadna aynay u gaabinaynin inkastoo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu qiraa'adoodu ay u badnayd tartiil inay kala saarsaaraan oo si deggan u akhriyaan halkaa waxaad ka garanaysaa in suxuurta lagu soo dhoweeyo waa beriga waxaa la yska ilaalinayaa un waaga oo wakhti hore in la suxurtiyo wakhti dambe in la suxurto waxaa fadli badan in wakhti dambe la suxurtaa fadli badan sida xadiiskuba uu sheegayo laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu alfitra wa aharu asuxuur can caaishata wa ummi salamata radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wasalam kaana yudrikuhu alfajru caaisha iyo ummi salama waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim in nabiga sala allahu alayh wasalam uu soo haleeli jiray waa berigu waxaa loo jeeda alfajru asaadiq waayo fajrigii waa laba qaybood waa alfajru alkaadib iyo alfajru asaadiq ka imsaagga la gudagelayo markuu dilaaco kaan wax la cunayn waxna la cabbayn waa alfajru asaadiq waa waaga dhabta ah waa ka isballaadhiya oo madow kaloo ka dambeeya aanu jirin kaasaa loo jeedaa kaana yudrikuhu waxaa soo haleeli jiray nebiga sala allahu alayh wasalam alfajru waaga dhabta a ah baa soo haleeli jiray oo waagaa u dilaaci jiray wahuwa junub walxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo min ahlihi wuxuu ka janaabo qabaa ay min jimaaci ahlihi tegista uu tago ehelkiisa bimacnaa xaasaskiisa cid ka mida inuu u tegey baa sababta janaabadaasi ugu timi mid ixtiraam ugu timi ma aha uma yakhtasilu intaa dabadeed waa maydhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wa yasuumu waana soomi jiray xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskani wuxuu sheegayaa in nabigu sala allahu aleyh wasalam isagoo janaabadii aan ka maydhan wakhtiyada qaarkood inuu waagu u dilaaci jiray taasna waxaa laga qaadanayaa haddii janaabadii laga maydhanayo markuu waagu dilaaco dabadeed oo marka hore janaabo lagu soo gaadhay soonkii inaynay waxba yeelayn soonkuna asaxayo soonkuna asaxayo waxaa kaloo laga qaadanayaa maydhashada janaabada loo degdegaya oo markiiba laga maydhanayaa inaynay waajib ahayn waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga laga xishoodo haddii maslaxa keensato in la sheego in la sheegayo waayo arrinka galma iyo ku saabsan waa laga xishoodaa wa khaasatan dumarkuna waa ka sii xishoodaan haddana maca daalik zawjaadka nebigu sala allahu alayh wasalam shareecada inay caddeeyaan oo dadka gaadhsiiyaan doonistay doonayaan daraaddeed bay umuuraha uga warramayeen oo ay u sheegayeen marka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay lahaayeen zawjaadka nebigu sala allahu alayh wasalam iyo caddayntaay shareecada caddaynayaan siday ugu dadaalayeen nebigana sala allahu alayh wasalam cilmi fara badan bay ka soo naqliyeen oo ka xambaareen waxaa laga qaadanayaa ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam inuu xujo yahaa laga qaadanaya waxay kaloo culammadu ka deliishadeen ruuxii janaabo isagoo qaba waaguu u dilaacay in soonkiisu asaxayo aayadda suuratulbaqarana waa ka deliishadeen uxilla lakum leylata siyaami rafathu ila nisaa'ikum waa laydin xalaaleeyey habeenadii soonka inaad dumarkiinna u tagtaan baa laydin xalaaleeyey iyadoo la janaabo qabo waagu inuu dilaaco soonkii inaynay waxba yeelinoo soonku asaxayo sidee aayadda looga daliishanaya yaa sheegaya sare u codka habeenkao dhan bay bannaantahay awalow aakhir marka aakhirka haddii la sameeyo maxaa ka dhalanaya aakhirka haddii la sameeyo waxaa ka dhalanaya wakhti lagu maydhaa inaanu hadhin markuu ka faaruqayba u isidhi aad maydhatidba waagu walalac waa dilaacay daruuratan wuxuu waagu baryayaa isagoo janaabadii aan ka maydhan uxilla lakum leylata asiyaami alrafatu ilaa nisaa'ikum leylatan maxay ku dhacaysaa ma habeenka awalkiisa ma akhirkiisa ma dhexdiisa mise intaba maya intaba kulla leyl habeenkao dhan bay ku dhacaysaa idan galmada la odhan maayo qayb habeenka ka miday bannaantao qayb baynay bannaanayne waxaa la odhanayaa habeenkao dhan bay bannaanta habeenkao dhan mar hadday bannaan tahay awalka habeenka iyo aakhirkiisa mid walba waa bannaantahy hadduu aakhira leyl sameeyo oo intaan waagu dilaacin ka hor yaa qablaha bilaxda aw bidaqiiqa uu ka faaruqo daruuratan waxaa la garanayaa in waagu u dilaacaayo isagoo janaabo qabaa waayo fursad uu ku maydha ma hadhsana waa daqaa'iqdii ugu dembeeyaa ku dhacay in maydh laga gaadhsiiyo may ahayn mar hadday caynkaa tahay waxa ka laazimaysa ilaaba ilaa inuu waagu u dilaaco isagoo janaabo qaba arrin soonkiisii ramadaan wax ka yeelayana looma banneeyeen waana loo banneeyey idan soonku waa ansaxayaa siday looga deliishaday waa saas waxaa la yidhahdaa noocaas dalaalatulishaara ayaa la yidhaahdaa xadiis la soo wariyey waa jira oo abu hurayre laga soo wariyey oo sheegaya man asbaxa junuban falaa sawma lah ku kastoo waa beriista bimacnaa waagu u dilaaco isagoo janaabo qaba wax soona ma leh xadiiskaa kan baa ka sixa badan waayo kani waa bukhaari iyo muslim laftiisu labada saxiix mid ka mida waa ku yaallaaye oo waa saxiix xadiiskaa laftiisu yee laakiin kan ayaa ka quwo badan cidda soo warinaysaana uga xogogaalsantahay arrinkan waayo arrinka ku saabsan galmo iyo axkaamta ka dhalanaysa ma abu hurayra u aqoon badan mise zawjaat rasuul sala allahu alayh wasalam baa u aqoon badan ayuhuma zawjaat rasuul sala allahu alayh wasalam baa u aqoon badan sidaas aawadeed ayaa markii abu hurayra arrinkaa sheegay la yidhi bal hadda weyddiiye zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey xadiiskan ay sheegeen ayuu abu hurayre loo sheegay abu hurayra wuxuu sheegay cidda u sheegtay wuxuu yidhi anigu kama maqlin nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxaabadii u sheegtay ayuu sheegay markay caynkaasi dhacdayna wuxuuhi iyagaa u aqoon badan mar hadday sawjaadkii sidaa yidhaahdeen iyagaa u aqoon badan buuhi marka xadiiska laftiisu saxiixa waa ku jiraa culamada qaarkood waxay dhahan xadiiskaasi waa mansuukh waa weji bacdu ahlicilmi weji kalay mareenoo waxay yidhaahdeen falaa sawma lahu waxaa loo jeedaa soon dhammaystiran baanu lahayn oo waxay yidhaahdeen kamaalka in la nafyinayaa lagu xambaaraya waa linafyi alkamaal laa linafyi sixa ayay yidhaahdeen cala kulli xaal wejiga arjaxi waxay tahay sida xadiiskani sheegaya weeye ama xadiiskaasi mansuukh ha noqdo ama yaanu noqonayn can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam man nasiya wahuwa saa'imun ku kastoo ilaawa wa huwa saa'imun walxaal huwa isagu saa'imun uu sooman yahay ilaawa fa akala cuna aw shariba ama cabbah falyutima sawmah ha dhammaystira soonkiisa fa innamaa atcamahu allahu wa ilaahay uunbaa quudiyey ilaahay uunbaa waraabiyey xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskani wuxuu sheegayaa ruuxu hadduu isagoo sooman is illaawo oo soonkiisii uu ilaawo waxna cuno waxna cabbo arrinkaasi ilowshiye u ku dhaco inaannu soonkiisii waxba yeelayn soonkiisana dhammaystiranayo qalle wax la yidhaahdo saaranna aynay jirin qallo wax la yidhaahdo saaranna inana jirin ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ilow shiyuhu inuu yahay cudurdaar sharci ah wuxuu ruuxu ilaawana inaan dembi looga qorayn waxaa kaloo laga qaadanayaa shay muxaramaan bannaanayn hadduu ruuxu ku dhaco ilowshiye ugu dhaco shaygaasina uu yahay xaq ilaahay uu yahay in wax ka dhalanaya aanu jirin laa damaan walaa xad walaa cuquubo kale walaa qadaa midnaba inaanu ka imanayn hadduu shaygaasi yahay min baabi ficli muxaram wax la samaynayo oo xaaraan ah oo ruuxii ku dhacay shaygaasina uu yahay xaq ilaahay uu yahay in wax ka dhalanaya aanu jirin wax ka tartiibsamaya ma jiro falaa shay'a calayh hadduu shaygaas markaa muxaramka ah ee uu ilowshiyaha ku sameeyey uu yahay xaq aadmi xaq cid kale leedahay oo makhluuq u sugnaaday ayuu ku tacaddiyey wax ruux leeyahay buu wixii baa burburay arrinkaasi khata ama nisyaan buu u dhacay xaalka caynkaasa wuxuu samaynayaa damaan baa ka imanaya waa inuu markaa qaandhabaa waxay cid kale u sugnaatay waa inuu qaandhabaa waayo khata iyo nisyaanku waa isshabbahaan ruuxii khata isagoo ku sugan oo u qasdin hadduu wax dilo soo mag lagama rabin waman qatla mu'mina khaطأa fataxriiru raqabaة mu'minaة wadiyaة muslamaة ilى ahlih ila an yaصadaquu sidaasaa damaanku ashyaada kalena uga imanaya masalada kale waxay tahay shay waajiba hadduu ka tago waxaynu u qaybinay nisyaankii mar wuxuu galay ficlu muxaram wax la samaynayo oo xaaraan ah oo ruuxii ku dhacay shayga xaaraantee u sameeyey ee nisyaanan u sameeyey wujuuduhu ka joogistiisu waxay ka dhigan tahay waayitaankiisoo kale fa kaannahu lam yaqac marka xaq ilaahay hadduu yahay waxba kama daba socdaan wax loo daba socdaa ma jiro hadduu xaq aadmi yahayna damaankii baa ka imanaya hadduu haddaba yahay nisyaankaasi wuxuu galay tarku waajib shay waajibo in la sameeyo ay tahay baanu samayne ka tegey baanu samayne ka tegey arrinkaasina ilowshiyuu ku dhacay xaalka caynkaasa waxaa la odhanayaa waajibkii waa inaad samaysaa lamaad imane waa inaad la timaadda baa la odhanaya man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila daak ka salaad ka seexda ama ilaa waa ha tukado markuu xasuusto kafaaro aan ahayn inuu salaaddii la yimaado ma leh kafaaro kaloo saarani ma jirto marka idan waxaa la odhanayaa waa inaad waajibkii aad la timaaddaa baa la odhanaya marka khulaasada mas'aladu waa saas weeye wakhtiyo horena kolley waa sharaxnay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala baynamaa naxnu juluusun cinda anabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra inuu yidhi baynamaa naxnu juluusun annagoo fadhinna cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga agtiisa id jaa'ahu rajulun waxaa u yimi nin baa u yimi oo faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow halagtu waa halaagsamay qaala wamaa ahlakak wuxuu idhi maxaa ku halaagay qaala waqactu cala imra'atii waxaan ku dhacay buu yidhi xaaskaygii baan ku dhacay yani gabadhii aan qabay ayaan ku dhacay oo u galmooday wa ana saa'imun walxaal ana anigu saa'imun aan soomanahay soomkii ramadaan wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd asabtu ahlii fii ramadaana waxaan asiibay bimacnaa u tegey ahlii ehelkaygii fii ramadaana ramadaan gudaheed baan u tegey waxaa loo jeeda maalinnimadii ramadaan cudurdaar la'aan soonkii oo uu sooman yahay ayuu wuxuu ku jebiyey galma ayuu ku jebiyey faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam oo wuxuu uhi nabigu sal allahu aleyh wasalam hal tajidu raqabatan tuctiquha ma helaysaa qoor aad xorayso qaala laa wuxuu uhi maya qaala fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn wuxu uhi ma kari karaysaa inaad soonto laba bilood oo israacraacsanoo maalini aynay u dhaxayn oo xidhiidh ah inaad soonto ma kari karaysaa laba bilood oo isku bixis ah oo aan marnaba la kala goyne xidhiidh ah inaad soonto ma kari karaysaa qaala laa wuxuu idhi maya riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan oo waxa igu dhacay ii haleelay ma waxaan soon ahayn bay igu haleeleen haddaan markaasba adkaysan kari waayey miyaan laba biloodoo xidhiidha adkaysan karaa qaala fahal tajidu icaama sittiina miskiina wuxuu idhi ma helaysaa lixdan miskiin quudin aad quudiso ma helaysaa yacni cunto aad siiso lixdan miskiin oo aad ku quudiso ma helaysaa qaala laa wuxuu yidhi maya qaala famakata anabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa sugnaaday bimacnaa wakhti buu sidii baaqi ku ahaa oo waa iska joogay fa baynaa naxnu calaa dalik annagoo sidaa ku sugan id utiya waaba yadii oo nebiga loo yimi calayhi asalaatu wasalaam idda fujaa'iyaa loo jeeda idaada ayaa macruuf ahayd inay fujaa'iye loo isticmaalee iddan fujaa'iyada lagu sheegayaa maxay tahay culammadu waxay yidhahdeen id hadday bayna ama baynamaa ay daba dhacdo fujaa'iyay noqotaa waa xaalad khaasa haddana baynaa baa ka horraysa waaba yadii oo nebiga loo yimi calayhi salaatu wasalaam oo bicaraqin fiihi tamrun loo keenay bicaraqin sallad baa loo keenay salladdaasoo fiihi tamrun ay ku sugan tahay timir waalcaraqu almiktal raawigi baa fasiraya caraqu waa miktalka yacni waa salladda qaala ayna saa'il wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ayna saa'il xagguu jiraa kii wax i weydiinayey su'aalihii mee kii wax su'aalayey qaala ana ninkii wuxuu yidhi aniga weeyi qaala khud hada fatasaddaq bihi wuxuu idhi kan qaado oo sadaqaadaysoo baxso faqaala acala afqara minii ya rasuula allah ay a atasaddaqu ma waxaan ku sadaqadaystaa calaa afqara minii cid iga faqiirnimo badan miyaan ku sadaqadaystaa ficilkiibaa xadfan oo la qadaraya oo jaarkiiyo majruurku ficil maxduufa ayuu ku tacalluqayaa taqdiirkiisuna yahay aaatasaddaqu cala afqara minii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay cid iga faqiirnimo badan miyaan ku sadaqadaystaa fa wallaahi maa bayna laabatayha ilaahay baan ku dhaartaye ninkii baa odhanaya maa bayna laabatayha labadeeda shiilmadow uma dhaxeeyo oo kuma sugna yuriidu alxarratayn laabataynka waxaa loo jeedaa xarataynkaa loo jeedaa xarraduna waa dhulka dhagxanta madmadow leh ee shiilmadowga ah marka madiina labada hareerood xagga galbeed iyo xagga bari waxaa ka xigay dhul dhagxantaa leh ayaa ka xigay yacnii madiine labadeeda hareeroodee dhagxantu kaga yaalliin dhagxantaa madmadoobi dhexdooda kuma sugna ahlu beytin afqaru min ahli beyti reer guri u saaxiiboo naga faqiirnimo badani gurigayga ka faqiirnimo badani madiinaba ma yaal oo labadaa shiilmadow dhexdooda kuma sugnaa wallaanu ku maray arrinkaa fadaxika rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabuhu micyihiisu ay muuqdeen uma qaala dabeedna wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam acimhu ahlak quudiya sii ehelkaada xadiidkanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey tacyiinka ninkan culammada qaarkood waxay ku sheegaan inuu yahay sakrulbayaadi inuu yahay ayay ku sheegaan almuhim ninkaasi maalin ramadaan ayuu wuxuu ku dhacay ehelkiisii soonka waxyaalaha waxyeelaye jebinayana waxaa ka mid a galmada ayaa ka mid a waana laysku waafaqsan yahay cunitaanka iyo cabbitaanka iyo galmada mid walba inuu soonka jebinaayo waana ijmaac nusuusna waa leedahay oo qur'aanka iyo xadiidka mid walba waa ku tusinayaan muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihin waxaa laga qaadanayaa soonkii in la jebiyo inay tahay dembi in galma lagu jebiyaana dembi sii weyn inay taa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha ku soo darriya saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam inay nebiga u soo noqon jireen isagana ay fatwo weyddiin jireen oo xalka ay isaga weyddiin jireen waxaa laga qaadanayaa galmada maalin ramadaan lala yimaadaa oo ruuxii soomanaa uu soonkii galmo ku jabiya inay tahay kafaaro culusi inay ka waajibto oo kafaarooyinka ugu culus aqladu baa ka waajibta waxaa laga qaadanayaa kafaaradu inay kala horraynayso qoor in la xoreeyaa inay ugu horrayso inay muratabataho tartiibtaa laga qaadanaya oo aynay takhyiir ahayn madhabu imaamu maalik waxa uu qabaa inay takhyiir tahay oo hadduu doono qoorta xoraynaayo hadduu doonana soomaayo hadduu doonana markaa quudinta markaa u samaynayo saddexda mid walba uu door leeyahay laakiin xadiidkaa saxiixu muxuu sheegayaa in nebigu tartiibiyey waayo markii hore wuxuu hal tajidu raqabatan tuctiquhaa markuu tii yidhi ma awoodo ayuu wuxuu ku yidhi fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn qaala laa qaala fahal tajidu icaama sittiina miskiina qaala laa tartiib haddaynay ahayna sidaa uma kala horraysiiyana wuxuu odhan lahaa siduu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam saddexdaa mid ka mida samee saxaabiga la yidhaahdo kacbu bnu cujrah markii madaxiisa uu xiirayey oo cudurdaarka u xiirayey xajka gudihiisa dee nebigu waa door geliyey oo wuxuu idhi markaa neef qal ama markaa saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi oo miskiin kasta nisfu saacaad aad siinayso saddexdaa mid ka mida samee maxay ku caddahay takhyiir walaa tartiib takhyiir fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waxaa laga qaadanayaa aw aw takhyiir baa laga qaadanayaa laakiin xadiidkan sidaas lagama dhigin ta koowaad markuu yidhahda ma awoodaa ta labaad loo sheegiyey ta labaad markuu yidhahda ma awoodaa ta saddexaad loo sheegiyey idan waa tartiibe takhyiir ma aha qowlka saxiixa amaa riwaayada la soo wariyey ee sunanka qaarkood ay soo wariyeen ee sheegaysa saddexdaa mid ka mida inuu sameeyuu nebigu u tilmaamay aw aw riwaayadaasi waa markaa hayru maxfuuda riwaayadaasi saxiixa ma aha raawiga soo wariyey ruwaaddii ka siqada badnayd ayuu khilaafay oo siday tartiibta ku sheegeen isagu takhyiir ku sheegay saas aawoodee riwaayadaasi waxay noqonaysaa midaan saxiixo ahayn bay noqonaysaa ee sawaabku waa inay kafaaradani murataba tahay waa cala tartiib cidqu raqaba uga horeeya hadduu awoodi waayo laba biloodoo xidhiidhuu soomayaa hadduu awoodi waayo lixdan miskiin buu quudinaya lixdan miskiin ayuu quudinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shareecadu sahlanaanshaha ay sahlan tahay ruuxii dembaabay faraj baa loo yeelay dariiqu dembigii kaga baxa ayaana loo yeelay yaa waxaanu kari karayn laguma kellifin waxaa kaloo laga qaadanayaa akhlaaqda nebigu sala allahu alayh wasalam siday u wanaagsanayd xusnu khuluqihi ayaa laga qaadanaya ninkii ma dagaalin ma canaanan canaan kama taagtaagin haddama aragta sidii midaan dhibaataba samayn buu ula hadlayay si deggan uuna u sheegayey xalka iyo sida uu dembigan kaga baxaayo u sheegayey waxaa laga qaadanayaa ruuxii dembaaba dembigiina ka toobad keeno isagoo taa'iba yimaada inaan la canaananayn de waa ka duwan yahay ruuxa dembigii muqiimka ku ah oo aan ka toobadkeenin ee isagoo taa'iba hadduu yimaado inaan la dagaalayn lana canaanayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xadiiska danniga haalibkaa ruuxu inuu ku dhaartaa inay u bannaan tahay malaha ama danniga haalibka inuu ku dhaartaa inay u bannaantahay madiine cidda joogto oo dhan inuu gurigiisu ugu faqri badan yaho guri kaloo ka faqri badani oo ka baahi badani aanu jirin caadatan ma tahay shay yaqiin lagu ogaan karo maya danni haali buu arrinkaa ku hayey waana ku dhaartay dhaar buu ku maray nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam ma hubtide saad u dhaaratay dhaartiisii waa ka aamusay waa taqriiriyey taqriirka nebiguna waa xujo culammadu waxay ka qaataan danniga haalibkaa in lagu dhaaran karo ayaa laga qaatay fuqahadu iyagoo taas eh, wax ka istimbaadaya waxay yidhaahdeen maalan cid baa waxay heshay waraaqo aabbihii qoray oo yidhi hebel hebel waxaan ku leeyahay daynta caynkaasaan ku leeyahay ee cadadkeedu yahay intaa iyo intaa isagoo aabbihii kama maqlin markhaatiyaal ma haysto amaaraad kale ma ogaa khadkii aabbihii buu wuxuu ku helay inuu qoray wasiyadiisa iyo dardaarankiisa hebel waxaan ku leeyahay xoolaha intaasa ee qadarkiisu intaa yahay ayaan ku leeyahay ciddii bay xoolihii weyddiiyeen ciddii way dafirto waxay tidhi iguma laha waxa la yidhi ku dhaaro dhaartii waa ka gaabsado waaba ku celiyo wuxuuhi iyagu ha dhaartaan macaamil waa nin dhex mari jiraye anugu waxba dhaaranba maayo iyagu ha dhaartaan arrinu huba ma aha inuu xoolahan aabbihii hebel ku lahaa ma hubo laakiin muxuu hayaa danni haali buu hayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen fuqahadu waa ku dhaaranayaa waayo danniga haalibkaa waa lagu dhaaran karaa malaha loo badinayo boqolkiiba toddobaatan inay sidaa tahay walle waa lagu mari karaa waayo ninkani wuxuu ku dhaartay danni haaliba siduu u badinayay inay sidaa tahay yaqiin ma hayn nebiguna sala allahu alayh wasalam arrinkaa uma diidinoo ma odhan halad baad ku sugantah waayahay baabu sawmi fi safari wahayrih ay baabu dikri xukmi sawm soonka xukunkiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay fi safari safarka gudihiisa lagu soomo wa hayrihi iyo soomka waxaan ahayn bimacnaa soon ama soon la'aan in lagula yimaado safarka gudihiisa baa mawdican lagaga hadlayaa can caa'ishata radia allahu canha ana xamzata bna camrin alaslamiya radia allaahu canh bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha in xamzata bna camrin saxaabiga la yidhaahdaa qaala lilnabiyi sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam a asuumu fi safar ma soomaa safarka gudihiisa ma ku soomaa wa kaana kaiira asiyaam ninkaasina wuxuu ahaan jiray nin soom badan oo soom badan buu soomi jiray fa qaala wuxuu dhi nebigu sala allahu alayh wasalam in shi'ta fasum haddaad doonto soon wa in shi'ta fa aftir haddaad doontana afur riwaayada ay caaisha tidhi wa kaana kaiira asiyaam waxaa laga fahmayaa inuu yahay sawmu tatawuc laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay in soon ramadaan ay ahayd soonku weydiinayay baa laga fahmayaa oo nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi hiya ruksatun waa ruksa ayuu yidhi riwaayaadka qaarkood baanay ku soo aroortay inay ruksa tahay oo sunannada qaarkood ay soo wariyeen nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi haddaad doontana soon haddaad doontana afur waxaa laga qaadanayaa safarkii in lagu soomaa inay bannaan tahay in ruksada la qaato la afuraana inay bannaan tahay oo ruuxu markuu safar yahay waxa u bannaan intuu afuro inuu dib ka qalleeyo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waxaa laga qaadanaya xadiiska laga daliishanaya soonkii ramadaan safarka gudihiisa in la soomaa inuu asaxayo ibnu xasmi waxa uu yidhi ramadaan lama soomi karo safar gudihii waayo daahirka qur'aankaa daliishanayaa buu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar maalmahan inuu soomaa maba saarree maalmo kale inuu soomaa saaran maalmo kale inuu soomo ayaa saaran culammadu waxay yidhaahdeen axaadiistu waxay caddaynaysaa ramadaantii in la soomi karo oo safarka gudihiisa lagu soomi karo taasay caddaynaysa xadiiskan baa ka mida xadiiska soo socdaee abidardaa baa ka mida ee inoo iman doona ayaa ka mida xadiiska anase ka soo horreeya ayaa ka mida weliba xadiiska abidardaa waa ku cad yahay masalada oo saliix buu ku yahay saas aawadeed aayadda waxaa la odhanayaa waxaa looga jeedaa min baabi dalaalat iqtidaa fa afdara ayaa la qadaraya faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa afdara la qadaraya fa ciddatun min ayaamin ukhar markaa saas aawadeed ramadaantii in la soomaa safarka gudihiisa waa bannaantay waana ansaxaysaa waxaa laga qaadanayaa shareecadu inay sahlan tahay ina addiina yusrun waxaa laga qaadanayaa mashii'a iyo doonis in addoonka loo sugaayo marka waxaa ku sugan raddun cala aljabriya qolada jabriyada la yidhaahdo ee qadarka sugistiisa ku talax tagtay raddin la raddinayaa ku sugan oo warkooda la burinaa can anas ibni maaliki radia allahu canhu qaala kunna nusaafiru maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam anas ibnu maalik waxau yidhi waxaannu ahaan jirray qaar safra oo socdaala nebiga sala allahu aleyh wasalam la jirhkiisaannu socdaali jirray falam yacib ma ceebaynin ka soomayaa ee safarkaa ku soomaya ka afuran ma ceebayn oo maxaad u afurtay ma lahayn walaalmuftiru cala asaa'im ka afuranna ma ceebaynayn ka sooman labada midna ka kale ma ceebsanaynin ama ma ceebaynaynin oo soonka ama afuraadda kuma ceebaynayn oo kuma inkirayn xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanaya safarka in lagu soomayo in lagu afuraa labaduba inay bannaantay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriye waa u sugay waxaa laga qaadanaya shareecadu inay saalantoo fududdaha laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarna inay ramadaantii safarka gudihiisa inay ku soomi jireen qaarkoodna inay afuri jireen qaar ruqsaday qaadan jireen qaarna casiimada can abi abidardaa radia allaahu canh bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abudardaa abudardaa waxaa la odhan jiray cuwaymir ibnu caamir alansaari ayaa la odhan jiray qaala kharajnaa maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu idhi nebiga sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa ayaannu baxnay fii shahri ramadaana bisha ramadaan gudaheeda fii xarin shadiid kul daran gudihiis ayaannu baxnay xataa in kaana axaduna layadacu yadahu calaa ra'si ilaa midkaaye uu ahaa layadacu mid dhiga yadahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa mid saara uu ahaa min shiddati alxarri waxaan u saari jirray daraanshaha kulku daran yahay daraaddeed baan u saari jiray bimacnaa kul aad u daran baa jiray maryihiina waa yaraayeen mar xataa ay hagoogtaan ama madaxa iska saaraan may haysin dallaayo daa ya mara madaxa layska saaro oo markaa bilicda yska xijiyo may haysin kulka daran daraaddeed baa midkaayo gacanta markaa waxawa inuu hadhsado oo bacadka isaga dhigo ayuu samayn jiray xaalad yacni markaa culus bay ahayd xaalad adag wamaa fiina saa'imun ilaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wa cabdullaahi bnu rawaaxa naguma jirin ayuu yidhi abudardaa ruux soomani nagama mid ahayn oo dhexdeeda kuma sugnayn mooyaane rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam iyo cabdullaahi bnu rawaaxa waxaa naga soomanaayo qura safarkaa gudihiisa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabiga cabdullahi bnu rawaaxa la yidhahdo axad kaloo sooman maanu lahayn ramadaan bayna ahayd xadiisku waa bukhaari iyo muslim xadiidku wuxuu sariix ku yaho ku cad yahay ramadaantii safar gudihiisa in lagu soomi karo ayuu ku cad yahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku soomay ibnu xasmi wuxuu doonaa xadiista noocan oo kale inuu ku xambaaro ramadaan inaynay ahayn laakiin riwaayaday ku caddahay fii shahri ramadaana marka fiihi raddun cala bni xasmin waa yahay waxaa laga qaadanayaa sida nebigu sala allahu alayh wasalam khayrka ugu dadaali jiray waxaa laga qaadanayaa soonka ramadaan gudihii lagu soomaa safar inay bannaan tahay bal ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddaynay qofka dhibaato aada ku ahayn inuu soomo afdal ah culammada qaarkood xagga afdaliyada tafsiil bay geliyeen oo waxay yidhaahdeen ruux baa waxa dhici karta inuu soonka hadda safarka inuu ku soomaa inay u sahlan tahay dhibna aynay ku ahayn hadduu laakiin afuro hadhow qallaha ku adkaanaya kaasoo kale waxaa afdal u ah safarba ha ahaadee inuu soomaa afdal u ah midna hadda ayay dhibaato ku tahay oo uu safar yahay inuu soomaa dhib bay ku tahay laakiin dhibaato aad u daran maaha hadhowna qalluhu dhib kuma aha kaasna waxaa u afdala inuu afuro safarka gudihiisa inuu afuro afdal u ah ow hadhow qalleeyo midna dhibaato daran baabay ku tahay oo khatar buu gelayaa hadduu markaa soomo safarkaa gudihiisa kaa yajibu calayhi aliftaar waxaa ku waajibaya inuu afuraan markaa waajib ku noqonayso sida xadiidka aynu arki doonnaa uu sheegayo laysa min albiri asiyaamu fi safar midna labaduba waa u siman yihiin oo haddana dhib kuma aha hadhowna qalluhu dhib kuma aha kaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen way u siman tahayoo waxay ku xambaareen in shi'ta fasum wa in shi'ta faaftir xadiiskii aynu soo marray ee xamsatu bnu camrin bay culammada qaarkood ku xambaareen waayo ninkan waa safar badnaa marka haddaad doontana soon haddaad doontana afur waxay ku xambaareen marka labada mid walba ay u sahlan tahay midna aynay dhib ku ahayn waa takhyiir waxaa laga qaadanayaa xadiiskan asbaabta dhibaatada in layska ilaaliyo tawakulkana aynay ka hor imanayn waayo inay saxaabadii qoraxdii isaga dhigaan gacanta kii helayaana mare isaga dhigaa waa asbaabtii dhibaatadoo layska yska ilaalinaya marka tawakulkii mid ka hor imanaysa maaha can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam fii safar jaabir bni cabdilaahi waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa fii safarin safar gudihii mid ku sugan buu ahaa fara'aa zixaaman wuxuu arkay cidhiidhi meel laysku ysku lagu ururayo dad meel ku ururay oo isku cidhiidhiyey ayuu arkay wa rajulan wuxuu kaloo arkay nin buu arkay qad dullila calayhi la hadheeyey oo maro lagu dallaallimaynayo lagu hadhaynayo loo sameeyo maro la dul hayo dhulkan xijaas waa yaraayeen dhirteedu waa yarayn yacani dhir badan dhul leh ma aha oo haalibkeedu waa meel dhirtu ku yar tahay marka bacadkii baa waxaa laga hadhinayaa ninkii waa sidii wax dhacay oo kale maraa dallaalnimo looga dhigay oo la dul hayaa dadkiina waa ku soo urureen waxaan loo baran hadday arkaan way ku soo ururayaan dadku fa qaala maa haada wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam muxuu yahay kaasi arrinkaasi waa maxay qaaluu waxay dhaheen saa'im shakhsigaasi waa maxay marada la dul hayaa qaaluu waxay dhaheen saa'imun waa mid sooman ay huwa saa'imun qaala laysa min albiri asiyaamu fi safar wuxuu yidhi khayrka kama mid aha alsiyaamu soonka fi safari safarka gudihiisa lagu soomaa khayrka kama mid aha xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaa muslim u sugnaaday calaykum birukhsati illaahi alatii rakhasa lakum calaykum waxaa laasimtaan birukhsati illaahi rukhsada ilaahay allatii taasoo rukhsadaasoo rakhasa lakum ilaahay idiin rukhseeyey laasima oo la kaalaya oo sameeya riwaayadan uu u tiiriyey sheikhu muslim uu tiiriyey muslim yadoo mawsuula oo sanadkeedii leh kuma sugnaa ha yeeshe culammada shuraaxdu waxay sheegeen saxiixu muslim hawaamishta qaarkood bacda nusakh in laga helay iyadoo ku taalla xagga haamishka dacalka ay kaga taallo wax sanadana aynay lahayn nuskhooyinka qaarkood insaa laga helay marka iyadoo musnada ah kuma jirto saxiixu muslim waxaa laga yaabaa cid damboo nusaakhda ka midii inay ku qortay haamishka nusakha saxiixu muslim qaar ka mida kulligeed maaha ha yeeshe riwaayadan waxaa soo wariyey iyadoo musnada ah oo sanadkeedu xidhiidhsan yahay nasaa'i ayaa soo wariyey marka calaa kulli xaal iyada lafteedu waa sugan tahay walow saxiixu muslim ba ku sugnaaneen cid aan saxiixu muslim ahayn baa soo wari labada saxiix kuma taal saxiixu muslim kuma sugna markaa saas weeye xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ruuxii soonku dhibaataynayo aan soonkii kari karayn safarna ku sugan ruksada inuu qaato afuro waayo ninkani waa soomanaa safar baanu ku sugnaa wuu dhacay dee xaaladda caynkaasoo kale a ah qofku inuu gelayo ama sidaasoo kale uu noqonayo hadduu naftiisa uga boqo ama u badiyo waxaa markaa waajib ku noqonaysa inuu afuro ayaa waajib ku noqonaysa markaa khayrka kama mid aha in safarka lagu soomaa riwaayadan ibnu xasmi waa deliishaday oo wuxuu yidhi soom farala oo ramadaan in lagu soomaa safar gudihii khayrkaba kama mid aha marka waajibku wuxuu yahay in la afuro laakiin culammadu waxay dhahan itlaaqa maaha xadiisku sabab buu leeyahay waxaa laga tilmaamayaa cumuumkiisu waa bixasabi nawci sababihi cumuumkiisu wuxuu noqonayaa nooca sababtiisu waxa uu ku sugnaa noocaasoo kale ciddii ah khayr uguma jiro inuu soomo ninkaa iyo ciddii la rabac ah bimacnaa la nooc ah oo xaaladdiisu ay noqonayso sidii xaaladdii ninkaasoo kale khayr uguma jiro inuu soomo marka waxaa laga qaadanayaa ciddii sidaasoo kale soonku u dhibaataynayo inuu khayrku ugu jiro inuu afuro waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabadiisa inuu ku dadaali jiray ilaalinna jiray axwaashoodana waraysan jiray waxaa laga qaadanaya rugsada in la qaataa inay mashruuc tahay ayaa laga qaadanaya can anas ibni maaliki radia allahu canhu qaala kunna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam fii safar anas waxau yidhi waxaannu ahaan jirray maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ila jidhkiisa qaar ku sugan ayaannu ahayn fii safarin safar gudihii ayaannu nebiga maciisa ahayn fa mina asaa'imu waxaa naga mid ahaa mid sooman wa mina almuftir waxaa naga mid ahaa mid afuran yacnii qaarkayana waa soomanaayeen oo ramadaantii bay soomeen qaarna waa afurnaayeen qaala fa nasalnaa manzilan fii yowmin xaadin wuxuu uhi waxaannu degnay meel la dego maalin kulul maalin kululoo aad u kulul ayaa meel la degaannu degnay wa akarunaa dilan kaayaga noogu badan xagga harhka saaxibulkisaa'i waa ninka markaa go'a sita ninka noogu harhka badani wuxuu ahaa ninka maro ama markaa go' sita oo go'iisii hadhsaday wa mina man yattaqi shamsa biyadih waxaa naga mid ahaa mid qorraxda iskaga ilaalinayo isaga dhigaya gacantiisa waxa uu gashan yahay mooyaane maro kale u sitaa ma jiro maro kaleba ma haysto qorraxdii wuxuu isaga dhigaya gacanta bal inay in yar ka celiso qaala fasaqada asuwaam wuxuu yidhi waxa dhacay dadkii soomanaa baa dhacay oo daatay kulku markuu aad u badan yahay dhulka weliba aadka u kulul dhidid badan baa imanaya safar iyo socod marka lagu jiro dadkii dhididaan kulkii daran yahay meelo la hadhsadaa aynay jirin dee xaaladdu waa culus tahay waxaa laga yaabaa waxa lagu suxuurtayna weliba inaanay badnayn wa qaama almuftiruun waxa kacay dadkii afurnaabaa kacay fa darabu alabniya waxay dhiseen meelo la dhiso ayay markaa dhiseen yacni meelihii la hadhsanayay iyo wixii la mida ayay samaynayaan innaga nidhi dhulkaasi waa dhul ay ku yar yihiin dhirtu ay ku yar marka fa darabuu alabniya waxay markaa yeeleen dhismayaal bay markaa yeeleen bimacnaa sameeyeen baa loo jeedaa wa rikaab rakuubadiina waa waraabiyeen gaadiidkii la watay hadday farda yihiin iyo hadday geel yihiinba yagana waa waraabiyeen kuwii soomana iyagu waa daateen kuwii afurnaabaa camalladan samaynaya oo shaqooyinkan ku kacaya fa qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam wuxuu uhi nebigu dahaba almuftiruuna alyowma biljri way la tageen kuwii afurnaa maantadan biljri ajarkii bay la tageenoo iyagaa ajarkii weynaa iyagaa qaatay maadaama camallada ay qabteen oo inoo khidmaynayaan oo inoo shaqaynayaan oo waxaynu markaa dhismayaal aynu harsanno ay inoo samaynayaan oo gaadiidka ay inoo waraabinayaan oo ay inoo khidmaynayaan ajarkii weynaa yagaa la tegey oo kuwa sooman waa ka ajar badan yihiin baa macnuhu dhacaya waayo camallo kale oo ziyaado abay ah la yimaadeen soonkanna dib bay kala imanayaan oo waa qallaynayaan rukhsa inay hadda qaateen marka waxaa laga qaadanayaa in xaalaadka qaarkood ruuxa afurani ka ajar badanaayo kii soomanaa marba hadduu markaa cudurdaar ku afuray oo uu qallaynaayo soonkuna markan dhibaataynayo marka fitrigu inuu afdal yahaa laga qaadanaya haddii maslaxa ay ku sugan waxaa laga qaadanayaa hawaabku inuu noqonayo ajarku yacni calaa xasabi alacmaal acmaashu weliba siday u kala maslaxo badan tahay inuu ajarku u xasilayo u dhacay can caa'ishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana yakuunu calaya asawmu min ramadaan waxay igu sugnaan jiray korkayga soom baa igu sugnaan jiray min ramadaana ramadaan xaggiis xaaluu soonkaasi ka ahaaday bimacnaa afraad aan ramadaan afuray oo cudurdaar ku afuray daraaddii xaaluu soonkaasi iigu sugnaaday ama kaana yakuunu calaya sawmu korkayga waxaa ku sugnaan jiray soon laygu leeyahay xaaluu soonkaasi min ramadaana ramadaan ka mid yahay oo bimacnaa inaan qalleeyo ay saaran tahay waa ramadaan la afuray oo cudurdaar lagu afuray bixaydin aw bihayrih ama dhiiggii caadada inay lahayd oo ay sidaa u afurtay ama inay safar ahayd ay sidaa u afurtay cudurdaar bay ku afurtay famaa astatiicu an aqdiyahu ila fii shacbaan maan kari karayn bay tidhi inaan qalleeyo oo soonkaa la imaaddo shacbaan gudaheeda mooye wakhti kale inaan la imaaddo ma kari karin waxaanan u kari karayn bay tidhi limakaani min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam meesha aan rasuulka ka joogo bimacnaa waxay tilmaamaysaa nebiga sala allahu aleyh wasalam xaqiisa iyadoo ilaalinaysa inaynay markan hore u soomi jirin oo u qallan jirin ee ay dib u dhigi jirtay waxay u dib dhigi jirtay ilaa shacbaan laga gaadhaayo ilaa shacbaan laga gaadhaayo ayay u dib dhigi jirtay waxaa laga qaadanayaa ruuxii ramadaan wax ka midi ay ka tageen cudurdaarna ay uga tageen oo cudurdaarkaa ku afuray qallaha u qalleeyaa oo deg deg u qalleeyaa waajib inaynay ku ahayn inay afdal noqoto mooye waajib noqon mayso ilaaba ilaa degdeg inuu u qalleeyo oo la yidhaahdo shawaalba ama maalmaha shawaal ugu horeeyaba bacda alciid inaad soontaan laazim kugu noqonaysa la odhan maayo ee waxay noqonaysaa sannadkaa gudihiisa koob iyo tobankaa bilood gudahooda inuu qalleeyaa inay u bannaanta ilaa shacbaan inuu dibdhigaana inay u bannaantaa laga qaadanaya waayo haddaynay bannaanayn caaisha may dibdhigteen waxaa laga qaadanayaa shacbaan goor ka dambaysa inuu u dibdhigaa inaynay u bannaanayn oo haddaan lagu xadayn qallihii ramadaan ilaa ramadaanta kale intaan la gaadhin in la qalleeyo waxay noqonaysaa dee in la sii daayay noqonaysaayo sanawaad isku gaadhaan saas aawadeed shacbaanta in laga dib mariyaa ma bannaana yidhahaen culammadu waayo hadday bannaanaan lahayd shacbaan goor ka dambaysa in loo dibdhiga caaisha u dibdhigi lahayd liajli rasuulilahi sala allahu alay wasalam bay ugu dibdhigi lahayd umanay dibdhigin waxaa laga qaadanayaa haayatu ta'khiir inay tahay ilaa shacbaan saas aawadeed baa fuqahada jamaahiirtu waxay yidhaahdaan hadduu ruuxu cudurdaar la'aan soonkii ramadaan ee ku baaqday oo dib dhigo ilaa inta soonka kale ka soo gaadhayo uuna kari karayey labada ramadaan dhexdooda inuu sooma uu awoodi karayo uu soomi waayo qalle iyo raashin buu labadaba isku darayaa jamaahiirta culammadu saasay yidhahdeen oo maalintiina waa qallaynayaa maalin kastana miskiin inuu quudiyuu raacinaya waxaa la soo wariyey aasaar saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey oo sidaa sheegaysa jamaahiiru ahlilcilmina sidaasay qaateen oo culammada badankooda ku tageen waxaa laga qaadanayaa dedejinta qallihii la dedejiyaa inay tahay afdal waayo caaisha markay sheegaysay inay hore u qallayn weyday waxay sheegtay cudurdaar marka waxay uga baaqatay inay tahay cudurdaarkaa daraaddii dee sidaasi haddaynay afdal ahayn in la dedejiyaa inay cudurdaarato uma baahateen marka waxaa laga qaadanayaa qallaha in loo degdego hor laga qalleeya inay afdal tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu si laga fiican yahay hadduu la yimaado inuu u baahanayo inuu cudurdaartaa inay fiican tahay oo wuxuu afdalka u samayn waayey cudrigiisa inuu sheego inay markaa fiican tahay can caaishata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man maata wa calayhi siyaam ku kastoo dhinta wa calayhi siyaamun walxaal calayhi siyaamun korkiisa uu ku sugan yahay soon yacni soon waajibi saama canhu weliyuh waxaa ka soomaya weligiisa bimacnaa qariibkiisaiyo ka xigtadiisa abaa ka soomaya ha ka soomo ayaa loo jeedaa waa khabarun yuraadu bihi alamru waa khabar looga jeedo amar wa akhrajahu abu daawuuda abu daawuudna waa soo saaray xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saaray laakiin sheikhu wuxuu u sheegay in abu daawuudna soo saaray si uu hadalka uu ku tacliiqiyey abu daawuud uu u soo naqliyo u soo raro ayuu u sheegay abu daawuud wa ilaa xaaja looma qabin haddii sababta aanu u sheegaynin dan kaloo keensanaysay ma jirto in la sheego abu daawuud inuu soo saaray waayo shardigiisu markii horeba ma ahayn inuu cidda la soo saartay bukhaari iyo muslim inuu sheego waxaanuu yidhi axaadiista bukhaari iyo muslim ay soo wariyeenee isku waafaqeen baan soo aroorinayaa axkaamta ku saabsan cid kaloo la soo saartaan sheegayaana ma odhan laakiin wuxuu u sheegay hadda si uu tacliiqa u soo raro wa akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa soo saaray wa qaala wuxuu yidhi haada fi nadri xukunkani wuxuu ku saabsan yahay nadarka soonku markuu nadar yahay oo soon nadara lagu leeyahay ruuxan dhintay baa laga soomi karaa ee hadduu soonku ramadaan yahay lagama soomi karo saasuu u jeedaa haadaa xukumkani fi nadri abu daawuud baa odhanaya waa min kiisi abu daawuud hadalkan wuxuu u odhanayaa siduu isagu u qabo ee tarjiixiisu yahay marka waa hadaluu kiishkiisa ka cabbiray wa huwa qowlu axmed bni xambal waana sida markaa uu yidhi imaam axmed ibnu xambal uu yidhi soonkan waxaa loo jeedaa soon waajibaa loo jeedaa soon sunnaa ah looma jeedo inuu soon waajiba yaho soon sunna aanu ahayna waxaa laga qaadanaya wa calayhi siyaam korkiisa ay waajib ku taho saaran tahay soon saaran yahay calayhi kada lama yidhaahdo sunnaha marba haddii la yidhi calayhi kada calayhi siyaam waxaa laga qaadanayaa inuu soon waajiba yahay ee aanu sunno ahayn bal hadda xadiiska kale aan ku darno can cabdilaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala ja'a rajulun ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala yaa rasuula allah cabdulahi bnu cabbaas wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa u yimi ila anabiyi sala allahu alayh wasalam ku salliya nebiga calayhi asalaatu wasalaam nebiga ayuu u yimi calayhi asalaatu wasalaam faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow inna ummii maatat wa calayha sawmu shahrin hooyaday waa dhimatay hooyaday way dhimatay wa calayha waxay dhimatay walxaal calayha korkeeda ay ku sugan tahay sawmu shahrin bil inay soontaa iyadoo uu saaran yaho waajib ku yahay ayay dhimatay afa aqdiihi canhaa ma ka qalleeyaa oo soonkaa ma kala imaadaa ka gudaa bimacnaa ma ma kala imaadaa soonkaas hadda qadaaga waxaa looga jeedaa bimacna aladaa afa aqdiihi canha ma ka gudaa soonkaas anigu ma ka soomaa faqaala anabiyu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam low kaana calaa ummika daynun hadduu ku sugnaan lahaa hooyadaa korkeeda daynun dayn a kunta qaadiyahu canha ma ahayd mid ka gudaaya daynkaasoo ka bixinaya haddii dayn lagu lahaan lahaa hooyada daynka ma ka bixin lahayd qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala fa daynu ullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahaybaa u xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo daynka ilaahaybaa uga xaqnimo badan daynka makhluuqa hooyada haddii dayn makhluuq ku leeyahay oo ay dhimato ma ka bixin lahayd haa buu yidhi gashiga ilaahay ku leeyahay inaad ka bixisaa uga xaqnimo badan gashiga aadmi ku leeyahay inaad ka bixiso ila shayga waajibkii waa qaan ilaahay qaantaa ilaahay ku leeyahay inaad ka guddaa waa ka xaqnimo badan tahay qaanta makhluuqa inaad ka guddo markaa sidaad qaanta makhluuqaba uga gudi lahayd qaanta ilaahay uga gud bimacnaa ka soon xadiiskaa waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey wa fii riwaayati riwaaye waxaa ku sugan kale oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen jaa'at imra'atun ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam gabadh baa waxay u timi nebiga calayhi asalaatu wasalaam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna ummii maatat hooyaday way dhimatay wa calayha sawmu nadrin waxay dhimatay iyadoo soon nadara lagu leeyahay walxaal calayha sawmu korkeeda lagu leeyahay soon nadara ayay dhimatay afa asuumu canha ma ka soomaa faqaala ara'ayti low kaana cala ummiki daynun faqadaytihi akaana daliki yu'addii canha wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ara'ayti waxaad iiga warrantaa gabadh yahay low kaana calaa ummiki daynun haddii hooyadaa uu ku sugnaan lahaa qaani ay ku sugnaan lahayd oo qaan lagu yeelan lahaa dayn faqadaytihi daynkaa ama qaantaa aad ka guddo oo aad ka bixiso akaana daalika yu'addii canha kaasi ma ka gudi lahayd oo daynkaasi ma ka dhici lahaa haddaad ka bixiso qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fasuumii can ummik ka soon hooyadaa ayuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiskana bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey axaadiistan waxaa laga qaadanayaa labada xadiisba soonka sunnaha ruuxna inaan laga qallaynayn ama laga gudaynin oo ruux ruux aanu ka soomin marka hore culammadu waxay yidhaahdaan qof nool qof nool kama soomi karo qof hadduu dhintay cid qaraabadiisii ma ka soomi karaa qofkaa dhintay waxaa markaa laga qaadanayaa ruuxii qariibkiisa ahaa ee weligiisa ahaa inuu ka soomi karaa laga qaadanaya soonka uu ka soomi karana waa soom waajiba ha yeeshee culammada qaar waxay ku gaar yeeleen soonka nadarka ah bay ku gaar yeeleen xadiiska cabdulaahi ibnu cabbaas bay deliishadeen riwaayada sheegaysa sawmu nadrin markaasaa waxay yidhaahdeen daynkan laga gudayaa iyo soontan laga soomayaa waa soonkii nadarka ahaa ee soonkii ramadaan ruuxa lagama soomayo imaam axmed ibnu xambal waxa uu ku tegey in soonka ramadaan ruuxna ruux aanu ka soomayn walow haba dhintee ruuxaasiiye inaan laga soomayn soon ramadaan madaahibta qaarkood waxay qabaan sida shaaficiyadoo kale soon kastoo waajibah hadduu qofkii dhintay waa laga soomi karaa soonkaasi ha noqdo nadar ama ha noqdo kafaaro ama ha noqdo ramadaan soon kastoo waajiba ruuxii dhintay qariibkiisu waa ka soomi karaa laakiin goorta laga soomayaa waa goorma waa inuu awoodi karayay inuu guto masalan qofkii oo kale xanuunsaday ramadaantii buu xanuun daran xanuunsaday aad markuu ramadaantii u xanuunsaday ayuu de afuray ma soomi kareen isla ramadaantiiba waa dhintay ama ciiddiiba waa dhintay ama siduu u xanuunsanayo aanu ka kicin ayuu bila dabadeed dhintay mana soomi karayn mana qallayn karayn xanuunkii haleelee soonka u diiday siduu u joogay ayuu ku baxay mar haddaan addaa u suuragal ahayd qalla kama imanayo oo lama odhanayo waa laga soomayaa waayo wakhtuu addaa la yimaadoo soonkan uu sameeyaba maba tamakunino ma awoodin wax awooddiisa ka baxsan bay ahayd laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha markii horena wuxuu rajaynaayey inuu xanuunkan ka ladnaan doono markuu ladnaado inuu qalleeyuu rajaynayey ee hadduu noocii maradkiisu musminka yahay uu ahaa xanuunkiisu joogtada ahaa ee aan filayn marka horeba inuu xanuunkan ka raysanayo ka ladnaanayo dee marka horeba fidyaa saarnaydoo fidyadiisaa la bixinayo ninkan marad musmini ma hayo waa kala garateen baan filaya labada suuro mid waxa haya marad musmina xanuun joogto ah oo aanuu filaynin inuu ka kici doono xanuunkaasina xanuun ka soomi kara maaha xanuunnada qaarkood baa dee hadduu macaanku xumaado iyo hadduu dhikarku xumaado iyo xaalaadka qaarkood baa dee markaa dhici karta ruuxa in dhib waxaa la mida xanuunnada laga caal waaye hadday ruuxa hayaan nacuudu billahi min dalik xanuunada laga caal waaye dhakhaatiirta ay ka dayrinayaanoo leeyihiin wax dawa uma hayno hadduu ruuxa markaa ku dhaco ma filaayo intuu ka ladnaado ruuxu kuma rajo badna ilaahay qaadir buu ku yahay inuu caafimaad siiyo laakiin isagu dannigiisa iyo marihiisa kuma rajo badna intuu ladnaado caafimaado inuu qalleeyo saa ma rajaynayo uma badinayo ila danniga khaalibkaa xukunka lagu dhisaayo marihii loo badinayey ma aha xanuunkan intuu ka ladnaaduu qallayn doonaa kaasi muxuu samaynayaa marka horeba ramadaantii wuxuu samaynayaa fidyo masaakiintuu quudinayaa kulla yowm miskiin buu quudinayaa ya kaa waxa saaran marka horeba quudin kii isagu xanuunku mar keliya ku soo booday xanuunkiisana dee aan laga dayrin aan la odhan waa xanuun marad musmina oo joogta ana aan la odhan wuxuu rajaynayo islahaa insha allahu markaad ka ladnaato ayaad qallayn doontaa kama ladnaane xanuunkiibuu ku baxay marka waxba lagama soomayo waayo muu tamakunina ma awoodin inuu soomo marba hadday sidaa tahayna lagama soomayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen soon ruux ruux ka soomaya maba jiraba marka saddex qowl baa masalada ku sugan qowl odhanaayo soonka nadarko keliya laga soomaya qowl odhanaaya soonka waajibkao dhan baa laga soomaya qowl odhanaaya soomba lagama soomayo qowlkaas soomba lagama soomayo waa iska waadixo dacfigiis waa iska muuqdaa waayo waa mukhaalifun lixadiisi nabiy sala allahu alay wasalam xadiiskii nebigu khilaafsan yahay marba hadduu xadiiskii nebiga khilaafsan yahay xadiiskuna sariix yahay isagu qowlkaasi ictibaar ma leh isaga tuur labada qowle kale isku soo hadhay labada qowle kale waxa arjaxsan qowlka odhanaya soon kastoo waajiba waa laga soomi karaa waayo xadiiska hore caaisha waa caam man maata wa calayhi siyaamun ayu siyaam baa soo gelaya ku kastoo dhinta wuxuu dhintay walxaal calayhi siyaamun soon u saaran yahay hadduu soon nadari saaran yahay soon baa saaran hadduu soonkii ramadaan saaran yahay soon baa saaran hadduu soon kafaarihi saaran yahay soon baa saaran saama canhu weliyu marka xadiisku waa caan haddaa xadiiska nadarka see loo gelayaa xadiiska nadarku waxa weeye waa tansiis cala bacdi afraadi alcaam wahuwa laa yukhasisu afraaddii caamka wax ka mida haddii xukunkii caamka xukum waafaqsan haddii lagu xukumo takhsiis ma faa'iideeyo saas aawadeed waxay noqonaysaa qowlka saxiixi inay tahay soon kastoo waajiba ruuxii lagu leeyahay waa laga soomi karaa waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam tacliimtii siday u wanaagsanayd baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qiyaasku in axkaamta sharciga ku sugnaato waayo waa tashbiihi shay shay lagu shabbahayo marka sida xaqa markaa nadiirkiisuna waa xaq shayga shayga shabbahee la midkeen waxba kaga duwanayna inuu la xukum yaha laga qaadanaya kaasina wuxuu noqonayaa qiyaaskii waxaa laga qaadanayaa daynka ilaahay in la bixiyaa inuu ka awlaysan yaho ka horreeyo daynka makhluuqa ayaa laga qaadanaya oqaanta ilaahay baa horraysa waxaa laga qaadanaya nebigu sala allahu alayh wasalam sida uu dadka u qancin jiray ee tacliim wanaagsan wax ugu bari jiray xukunkii markiiba uma sheegin wuxuu ku yidhi haddii hooyadaa lagu leeyahay dayn oo aad ka guddo ma anfici lahayd ama ma ka gudi lahayd riwaayada kale markii haar ruuxii ku jawaabayna wuxuu yidhi fa daynullahi axaqu an yuqdaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk